بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك حفظه الله من يدخل في الأمر أمرك عدي قليس عدا قلين أيها المؤلفك كنت المامية wuxuu ihi laa khilaafa bayna alculamaai culamada dhexdooda wax khilaafa kama taagno fi ana almuminiina muminiinta jamiican say yihiin daakhiluuna inay soo gelayaan fii khiaab illahi ilahay hadaljeedintiisa ida kaanuu hadday yihiin mustajmiciina kuwa kulansaday lishuruudi takliifi shuruudii takliifka oo min albuluuqi qaangaadh ah waalcaqli caqli ah waalta'ahuli iyo ahl inay u noqdaan lilkhiaabi hadal jeedintii wa annahu shaniya laa yadkhulu inuusan soo gelaynin fiihi amarkaas asabiyu ilmihii yaraa wala almajnuunu kii waallaa wala saahi kii qafladda ku jira ee hilmaansanaa ilaa anna saahi hase yeeshee kan saahiga ahaa ee hilmaansan yu'mar waa la farayaa bacda dahaabi sahwi hilmaankii markii uu ka tago canhu xaggiisa khalalkii ka yimid sahwigiisii min qadaai maa faatahu wixii ka tegay markaa soo qalayo min asalaati salaadii ah wa damaani maa atlafahu wixii uu dilay inuu markaa magdhabo oo min almaali xoolo ah aaniyan dahaba jumhuuru usuuliyiina usuuliyiinta badankood waxay ku tageen ilaa ana alkufaara gaaladii mukhaaabuuna in lagula khitaabayo bifuruuci haricati shareecada masaa'isheeda iyo furuucdeedii maa laa tasixu waxay furuucda ku asaxayn ilaa bihi asaga mooyaane ama la-aantiina ku asaxaynin wahuwa alislaamu kaasina waa islaam wadalika kaasina liqowlihi tacaala qowlka ilaahay uu yidhi weeye maa salakakum maxaa idin geliyey fii saqara naartaas saqara maxaa idin geliyey qaaluu waxay dhaheen lam naku maanan ahayn min almusaliina kuwa tukada walam naku maanan ahayn nucimu kuwa quudiya almiskiina miskiinka wakunaa waxaan ahay nakhuudu kuwa markaa dhex dabaasha dembiga maca alkhaa'idiina kuwa dabaalanaya macooda wa kunaa waxaan ahayn nukadibu kuwa beeniye biyowmi diini maalinta abaalmarinta wahada kanina sariixun wuxuu ku cadyahay fi annahum kaanuu kaafiriin ay gaalo ahaayeen wacudibuu markaa lagu cadaabay calaa tarki salaati salaada ka tegitaankeeda wacadami icaami miskiini miskiinka quudintiisa la'aanteed ilaa jaanibi tacdiibihim bilkufr gaalnimadii oo lagu cadaabayo iyadoo taasi ay la socoto mima yadulu kaasina wuxuu calى anahum kaanuu mukalafiina bifuruuci الshariica inay ahaayeen kuwa shareecada lagu kalifay walaysa muraadu muraad kuma ah bitakliifihim bifuruuci haricati hareecada furuucdeeda lagu kalifo mima yatawaqafu oo wixii ku taagana cala islaami islaamka ka salaati sida salaadii anahum ayagu yaatuuna biha inay la imaanayaan loogama jeedo xaala kufrihim intay gaalnimada ku sugan yihiin liannahu maxaa yeelin biha hadday la yimaadaan ayagoo gaalaha lam tasixa minhum ka asaxi mayso lianna sixataha maxaa yl asixitaankeedu mutawaqifatun wuxuu ku taagan yahay cala alislaami islaamnimo wahum ayaguna laysuu bimuslimiina muslimiinba ma aha wainama almuraadu waxaa looga jeedaa min takliifihim in lagu kalifo biha waxaa weeye furuucdii shareecada ana allaha tacaala ilaahay yudaacifu lahum alcadaab cadaabkiinuu labanlaabay yowma alqiyaamati maalinta qiyaama bitarkiha furuucda ay ka tageen fayucadabuuna waa lagu cadaabaya calaa kufrihim gaalnimadooda wayusaadu lahum waana loo siyaadinaya fi lcadaabi cadaabkii bisababi cadami ficlihim samayn la'aantooda sababteeda ayna samaynin litakaaliifi sharciyati takaaliiftii sharciga ahayd ee amarkii iyo nahyiga qaala tacaala ilahi wuxuu ihi waladiina kafaruu kuwii gaaloobay wasaduu can sabiililah ilahi jidkiisana dadka ka hor istaagay zidnaahum waan u siyaadinay cadaaban cadaab cadaabkaasoo fowqa alcadaabi cadaabkala dushiisa ahaaday cadaabkii waa loo labalaabay waayahay halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa amarka cidda soo gelaysa iyo cidda aan soo gelayn laba masaluu ka hadlayaa marka masalada koowaad waxa wey dadka muuminiinta ah yaa amarka soo gelay aan soo gelaynin masalada labaadna waxa wey gaalada amarka ilaahay subxaana wa tacala adoomihiisu amrayo ama nahyiga uu ka reebayo waxyaabihii iska reebay miyay soo gelayaan mise ma soo gelayaan masalada koowaad hadda wuxuu yihi culamada dhexdooda khilaaf kama taagno oo way isku waafaqsan yihiin in eh, dhammaan muminiintu ay soo gelayaan hadal soo jeedinta ilahi subxaana wa tacala bimacnaa amarkii ilaah iyo nahyiga ilaahay oo addoomihiisa amray ama wax ka reebay dhammaantood inay soo gelayaan culummadu way isku waafaqsan yihiin waa haddii laga helo muminiintii shuruuddii takliifka oo shurud takliifka waa maxay waa saddex waa buluuq iyo caqli iyo iyo ata'ahul lilkhitaab yacni qofkii inuu yahay qof qaangaadh ah iyo inuu yahay qof caqli leh iyo inuu yahay qof khiaabkii ahl u ah bimacnaa waxaa kaa baxay hadduusan khiaabki ahl u ah yahay qof hilmaansanba khiaabki ilahi subxana wa tacala amarkiiba iska iloobay oo maankiisi uu ka baxay haddaba haddii saddexdaa la helo muminiintoo dhan khiaabki ilaahay way soo gelayaan rag iyo dumar waxay doonaan ha ahaadaan waaya marka markii lagu yidhi buluuq waxaa kaa baxay ilmihii yaraa ilmaha yarkaa ma soo gelaya khiaabki ilaahi subxaana wa tacaala oo awaamirtii la is amray yani kuma waajibaysa isaga salaadii soonkii zakadii xajka sakada marka laga reebo sakada waa min khidaabi wadciga waayahay kan waalana saasoo kale asna waa un la mid oo asna ma soo gelaya awaamirtii saahigii hilmaansanaa ee qafladda ku jiray ee iskaba hilmaamay salaaddii la amray ka asna ma soo gelayo saahiga waxaa soo gelaya asna qofkii hurday ilan saahigu ku jira isaga laftiisue qofkii hurdadu ay la tagtay ee salaadda isaa ku dhaaftay asna waxa weeyaan ma soo gelayo amarkii oo waxaa laga rabaa u markuu soo baraarugo inuu soo qaleeyo salaadii uu ka tegey maxaa nebigu wuxu uhi sal اllah alيh wasalam man naama can salaatin man naama can salaatin aw nasiha falyusaliha ida dakarha qofkii salaad ka seexda ama waxa weye hilmaamaa ha tukado markii uu he uu xusuusto ayuu nebigu yihi sal اllah alيh wasalam marka kaa saahiga ah iyo kaa hilmaansan kaa hilmaansan iyo kaa hurda labada way soo qalaynayaan wixii dhaafay ee hilmaankaa ah ama hurdada sababteeda ku dhaafay haddii qofkaa saahiga ah uu wax burburiyo maal qof kale uu lahaa ayaa gacantiisa ku dhintay qofkii hurday ayaa qof kale kusoo duldhacay ama xooluu kusoo duldhacay oo burburiyey isagoo jiifa de uu damaano qaadaya maxaa yeelay kani waxa weya min khitaab alwadci xukumkii wadciga weyaan ee xukumkii takliifi maba aha kan damaanku si hore noo soo dhaaftay min baab اaxkaam اwadciyati weyaan axkaamtii wadcigaayd ba soo hosgelaya axkaamtii takliifeed maba soo hosgelayo ehm, masalada labaad waxa weeyaan gaaladii mukhaaطabiin ma yihiin ma lagula hadlay furuucdii sharicada mise lagulama hadlay waa masale culamada isku khilaafeen laakiin jumhuur اusuuliyiin usuuliyiinta badankood waxay ku tageen in gaaladu ay yihiin mukhaaطabuun bifuruuciha bifuruuci الsharica masaa'ishii shareicada salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajkii waxaasoo dhan in lagula khiطaabay sidoo kale nawaahidii sida khamrigii in laga fogaado ribadii laga fogaado zinadii laga fogaado iyo wixii la midka ah ilahi subxana naga reebay waxaasoo dhan gaalada waa lagula khiaabay sida inagaba lagula khiaabay lakiin gaalada iyaga wax usii dheer inay la yimaadaan furuucdaas isla markaana ay la yimaadaan wax furuucdaas aysan la'aantii ku asaxayn waa ah islaamnimadii marka hore inay tawxiidka horta qiraan markay soo islaaman kadib furuucdii haddana la yimaadaan waaya labadaasba waxa weeyaan waa lagula khiaabay usuushii diinka iyo furuucdiisa usuusha diinku waa tawxiidkii furuucdiisana waxa weeyaan waa furuucda dee diinka waxa weeye tawxiidka raacsanaysa salaadii soonkii zakadii xajkii wix la midka waxaa daliil u ah inay gaaladu yihiin mukhaadabin furuuc shariica qowlka ilahi uu yidhi salakakum fii saqar qaluu lam naku min almusaliin walam naku nucam almiskiin wakuna nakhuudu maca alkhaa'idiin wakuna nukadibu biyowm iddiin gaaladii markii la maxaa idin geliyo sabab idinku ah gashaan naarta waxay ku jawaabeen salaada maanaan tukan jirin sadaqada maanaan bixin jirin waxaa weeye maalinta qiyaamana waan beenin jiray haddaba waxay sheegeen asbaabta lagu cadaabay ayay halka ku tilmaameen waxay ku dareen marka asbaabtaas furuucii shareecada oo ay ka tageen sida salaaddii iyo zakadii iyo wix la midka ah waaya marka taa waxay tusinaysaa in gaaladii lagu cadaabayo furuucdii hareicada hadday ka tagaan mar haddii lagu cadaabana waxay tusinaysaa inay mukalafiin ku yihiin furuucda hareicada oo markaa looga baahan yahay laga raba inay la yimaadaan waayahay marka gaalada markii la leeyahay waa mukalafuun bifuruuci الshariica siday usuuliyiinta badankood ku tageen taa macnaheedu ma aha in ay la imaanayaan inta ay kufriga ku sugan yihiin maxaa yeelay hadday la yimaadaan ayagoo kufri ku sugan salaadii soonkii iyo wix la ka asixi mayso waaya maxaa yeele wuxuu ku taagan yahay in islaamnimadii horta marka hore la helo ayagoona muslimiin ma ah. laakiin waxaa looga jeedaa haddii ay la imaan waayaan islaamnimadii iyo furuucdii shareecada in maalinta qiyaamo lagu cadaabayo kufrigoodii gaalnimadoodii iyo furuucdii shareecada ka tageen labadaba lagu cadaabaya kufrigoodina waa lagu cadaabi furuucdii shareecada ay ka tageen salaaday ka tageen waa lagu cadaabi soonkaay ka tageen waa lagu cadaabi sakaday ka tageen waa lagu cadaabi zinaday samaynayen waa lagu cadaabi ribaday samaynayen waa lagu cadaabi cadaabka dheeraada ah, kufrigoodii iyo gaalnimadoodii lagu cadaabaya cadaabka dheeraada ayaa lagu cadaabaya taana waxaa daliil u ah qowlka ilahi uu yidhi aladiina kafaruu wasaduu can sabiili اllah zidnaahum cadaaban fowqa alcadaabi bima kaanuu yufsiduun ilahi wuxuu noo tilmaamay gaalada in la cadaabayo gaalada waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisa dadka ka hor ee dacwadii ka istaagay diinta ilahay ka hor yimid in la cadaabayo cadaabka dheeraad ah cadaabkii kufriga zidnaahum cadaaban fowqa alcadaab laba cadaab hadda la iskugu daraya cadaabkii kufriga iyo cadaabkii waxa weeye macaasidaa ay ku dhaceen waaya aaniyan annahyu amarkii markuu mualif ka soo hadlay ayuu halkan wuxuu ku tilmaamaya nahyigii wuxuu huwa nahyi waxa wey alqowlu aaliba qowlkii dalbayey ama codsanayey litarki ka tegitaan bila culuwin sarrayn la'aan wala isticlaan isa sarraysiin la'aan waalkalaamu fiihi kalaamka laga dhahayo nahyigaana kalkalaami sida hadalkii laga dhahayay weye fii ma sabaqa soo dhaafay ingu soo dhaafay fi amri amarkii nagu soo dhaafay wasiiqatu siiqadiisu waxa wey alatii taasoo tadullu calayhi tusinaysa nahyiga hiya iyadu waxa weye laa tafcal ha samaynin wa hiya iyadu xaqiiqatun waxay xaqiiq ku tahay fi taxriimi xaaraamayntii majaazun waxay majaaz ku tahay fii hayrihi xaaraamaynta heyrkii ayay majaaz ku tahay oo min alkaraahati karaahadii ah iyo hayrihaa karaahada heyrkeed waxaan karaahadii ahayn oo min almacaani ah macaanidii ama macnayaashii alatii taridu laha ay u soo arooraysa siiqada nahyigu faida nuhiina haddii lainaga reebo can shayin shay hadii lanaga reebo xamalnaa waan ku xambaaraynaa annahya reebitaankaas cala taxriimi xaaraamayn baan ku xambaaraynaa walaa nasrifuhu kama leexinayno nahyigii canhu taxriimkii ilaa hayrihi hayrkii uma leexinayno min almacaani macaani ah allatii macaanidaasoo yaridu laha uu soo aroorayo kalkaraahati sida karaahadii ilaa biqariinatin qariino inay jirta mooyaane qariinadu waxa w waa calaamad ka leexinaysa nahyigii min ataxriim min alkaraaha u leexinaysa wanahyu nahyigii bacda alwujuubi waajibnimo ka dambeeyey reebitaankii daba dhacayay markii lasamri shay oo calaa sabiili lwujuub laisku waajibiyey kadib liltaxriimi xaaraamayn muu faa'iidaynayaa bikhilaafi alamri amarkiisi ka duwan amarkaasoo bacda taxriimi xaaraamayn ka daba dhacay oo xaaraamayn ka dambeeyey calaama mara sideena soo dhaaftay wayadullu wuxuu tusiyaa nahyigii cala alfawri degdeg buu tusiyaa watakraari iyo celcelin bikhilaafi maa mara si ka duwan sidii nugu soo dhaaftay filamri amarkii aydan sidoo kale wuxuu ku yidhi nahyigu waxa weeyaan tacriifkiisu alqowlu aalibu litarki bilaa culuwin wala isticlaa qowl markuu ku yidhi waxaa kaa baxay ishaaradii oo ishaaradii markaa haddii wax lagu reebo nahyi ma ah nahyi ma ah waaya hadii maala dhaho saa lagu dhaho taasi waxa weya nahyi sharcan laguma magacaabo nahyi waa inuu qowl uu ku dhacaa waaya nahyiga istilaaxiyaan ka hadlaynaa ee nahyiga dadka dhexdooda kama hadlayno waa nahyiga istilaaxiga ee sharciga ah maxaa nawaahida ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo nawaahida nabiga alayh salaam waxay ku dhacaan qowl ayay ku dhacaan qowl bilqowl bay ku dhacaan waayahay nahyiga haddaba waxa weyaan buu hi alqowl aalib litark marki lu yidhi aaalib litarki tagitaan buu dalbayaa oo marki lagu leeyahy laa tafcal ha samaynin dee inaad wixii ka tagto ayaa lagaa dalbaya laa taqrabu zina zinadii hau dhowaanina waxaa lagaa dalba inaad he zinadii ka tagto marka aaalib litarki waxaa ku baxay amarkii maxaa amarku waxa weeye aaalib lilficil ficil buu dalbaya kana waxa wey aaalib litarki haddaba lid bay isku yihiin amarkii iyo nahyigii bilaa culuwin wala isticlaanna waxay nagu soo dhaaftay iyadoo faahfaahsan amarkiisa darteed hadda ku soo celin mayno oo shardi umaahu ku leeyahay nahyigii culuwi sarayn iyo istaala aysa sarraysiin labadaa midna shardi kuma ah waxaan ku faahfaahina markaan amarka ka hadlayna darsigeena soo dhaafa waalkalaamu fiihi marka ku leeyahayna waxaan uga jeedaa yani tacriifkan hadalka laga dhahayo khaasatan culuwi iyo isticlaaga kalkalaami fii ma sabaqa fi اlamr yani hadalkii nagu soo dhaafay amarka ayuunbuu la mid yahayo dee uma baahna inaan soo celino khilaafkii halkaa ku jiray culuwiga ma shardiba mise shardima isticlaagu ma shardiba mise shardima ayaa halkanna ku jira marka dib ugu noqo amarkii oo halkan waba kusoo celcelin mayno khilaafkii siiqada nahyigu maxay tahay wuxuu ku yidhi siiqada nahyiga tusisa waxa weye hal siiqo oo keliya waxa weye laa tafcal waa ficilka mudaaric ee la xidhiirsatay laa annaahiya laadii naahiyada la xidhiirtay laa tafcal taan weeye laa taqrabu الzina wlaa taqrabu maal اlyatiim ila bاlati hi axsan laa taأkulu الriba adcaafa mudaacafatan laadaas ayaa haddaba yani ficil mudaaric la xiirsatay ayaa siiqadii nahiga ah amarka waa kayna soo dhaftay inuu afar siiqa leeyahy lakin nahiga halkaa siiqa unbuu leeyahay siiqa kale male haddaba siiqada nahigu waxay xaqiiqa ku tahay taxriimka haadihi siiqa xaqiiqatu fi taxriim xaaraamayntii bay xaqiiqa ku tahay majaazna wixii ka soo haray ayay ku tahay haddaba horta intayna taa ka hadlin nahigu siiqadiisu macaani kala duwan bay tusisaa ilaa toddoba macno ayay sheegaan waxaa ka mid ah taxriim walaa taqrabu الzina zinadii baa naga reebay waxaa ka mid ah karaaho walaa tayamamu alkhabiia minhu tunfiquun yani xoolihii xumaa waxa weyaan ha u qastina si aad u sadaqaysataan buu ilah yidhi kaasina waa karaaho macnaha inuu qofkii sadaqaysto yani xoolihii liitay ee waxa weye asagoo naftiisuba ay nacbayd waa makruuh ee xaaraan maaha waaya adducaa ducuu tusiyaa nahyigu haddii uu yahay min aladna ila alaclى oo qofkii yani hooseeyey qof ka sareeya ama axad ka sareeya oo markaa wax ka dalbaya rabbana laa tusi quluubana bacda id hadaytana kaasina waxa wey waa ducadii ka afraadna waxa wey alirshaad hanuunin waaya oo dadka masaalixdooda lagu hanuuniyo laa tasaluu can ashyain tubda lakum tasukum ya ayuha aladiina aamanuu laa tasaluu can ashyain tubda lakum tasukum macnaha ilahi wuxuu leeyahay muminiin haddaad tihiin nabiga ha weydiinina intuu waxyiga soo dogeeyo waxyaaba haddii idiin muujiya markaa dhib idiin keenaya arrinka shanaadna waxaa weeye uu tusinaya attaqliil attaqliil attaqliil macnaheedu waa maxay waa yarayn waalixtiqaar iyo xaqirid walaa tamudanna caynayka ilaa maa matacna bihi awaajan aswaaja minhum ilahi wuxuu yidhi yani indhaha ha u taagina walaa tamudan weliba nabig ala slam baa khitaab ku dhacaya walaa tamudanna caynayka nabiga indhaha ha u taagin ilaa maa matacna bihi waxaan dadka waxaa weeye gaalada ah ugu raaxaynay ilaa maa matacna bihi aswaaja minhum qaar ka mida waxaan ugu raaxaynay oo macnaha min zahrat alxayaati اdunya adduunyadan lalaalkeeda iyo waxa birbiriqeeda waxba indhaha u taagin macnaha lixaad waxa wey alyasu quusasho yaa ayuha aladiina kafaruu laa tactadiru اlyowm gaaladiiba ilah wuxuu ku leeyahay markii cadaabka la geliyey laa tactadiru اlyowm ama maalinta qiyama waxa lagu leeyahay gaaladii laa tactadiru اlyowm maanta ha cudurdaaranina waxba ha raadsanina marmarsooy iyo iil ha raadsanina maanta waxa weyaan wixii aad samayn jirteen maa ldinku caaabaya laa tactadiru haddaba waa quusin yani ka quusta cudurdaar ka quusta inaad inaad baxsataan maanta maanta waxa wey ciqaabtiinnii iyo abaalkiinnii ayaa laydinku abaalinayaa wixii aad mudateen arrinka toddobaad waxa wey bayaan lcaaqiba cidhibta dambe ayuu nahyiga mar qaarkood caddayn karaa ilahi wuxu uhi walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili اllahi amwaatan bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun ha u malaynina dadka ilaahay jidkiisa lagu dilay ee shuhadada inay yihiin dad dhintay bal ee waa dad nool buu oo ilaahay agtiisa risqi lagu siinayo marka ilahi subxana wa tacala wuxuu noo cadaynaya caaqibada markuu lehy walaa taxsaban nahigan waxaa looga jeedaa uun in la caddeeya caaqibada dadka shuhadada inay tahay aljanna jannada inay gelayaan ayagoo nool weliba intay dadku qubuurtooda ku jiraan ayagoo ayagoo nool ayay ku raaxaysanayaan arwaaxdooda ku raaxaysanaysa jannada marka taas ayay caddaynaysaa caaqibada dadka shuhadada ah markay dhintaan kadib haddaba macaanidaasoo idil hal macno unba xaqiiqa inta kalena waa majaaz macnaha xaqiiqada waxa weeye ataxriim nahyi wuxuu tusinayaa attaxriim waaya haddaba haddii wax lanaga reebo nahyi waxaan ku xambaaraynaa taxriim kamana sarfinayno oo kama leexinayno nahyiga dalaalada uu tusinayo taxriimka oo macno kale uma leexinayna sida karaahadii ilaa liqariina ma la dhahayno maala nahyigan wuxuu faaidaynaya karaaho ilaa liqariina inay qariino jirto ka sarfinaysa daahirkiisii oo ahaa taxriim oo u sarfinaysa marka karaaho marka qaacidada halkan aan ka soo ururina waxay tahay qaacidada nahyiga ee koobaad waxaa weeye annahyu yaqtadii taxriim nahyu waxa weyaan wuxuu keenayaa taxriim xaaraamayn buu keenaya annahyu yqtadi taxrim waxaa kaloo dhihi karaa annahyu liltaxriim xataa yusrafa canhu biqariina annahyu liltaxriim xataa yusrafa canhu biqariina nahyiga wuxuu faa'iidaynayaa macnaha xaaraamayn ilaa laga sarfiyo waxa weya macnahaas taxriimka ah oo xaaraamaynta ah oo qariino marka ay jirto waa inay qariino jirtaa calaamad ama daliil ka sarfinaya daahirka nahyiga waxa weye karaaho ama macno kale waaya annahyu bacda alwujuub nahyiga markii wujuub uu daba dhaco taxriim uu faaidanaya buu uri maalan haddii la faro oo lagu waajibiyo kadibna nahyi uu wixii laga reebo waaya nahyigaasi ma taxriim buu faa'idaynaya mise wuxuu faa'idaynayaa ibaaxo wuxuu ku yihi nahyiga halkan wuxuu faa'idaynaya taxriim wuxuu kaga duwan yaha kan amarkii amarka waxayna soo dhaaftay almru bacd alxadar amarka daba dhacay reebid inuu tusinayo maxay ibaaxo ama uu celinayo amarkii ilaa maa kaana calayhi qabla alxadar yani wuxuu ahaan jiray intii aan reebin ka hor laakiin nahyigu wuu ka duwan yahayoo asagoo hadduu xataa bacd alwujuub uu dhaco taxriimkiisi buu faidaynaya tusaalihiisana waxaa weeye salaadda gabadhii waa la faray salaadda inay tukato hadii xayd ku yimaadana waxaa laga reebay salaaddii iyo soonkii haddaba labadii shay ee waajib ku ahaa salaaddii iyo ayaa xaydkaa sababtiisa looga reebay haddaba nahyigaa yimid ee la gabadhii xaydka qabtay hastukanin oo waxaa weeye ha soomin ma nahyigaas ma litaxriim ba mise waa macno kale ayuu faa'idaynaya maalan lilkaraaha amaba lilibaaxa maya waxa weye litaxriim xaaraamnimadiisii buu tusinaya yani halkan waxa w gabadhi waa ka xaaraan inay soonto ama he salaaddii tukato iyadoo xayd qabta waa ka xaaraan waaya qaacida labaad iyo qaacida waxa weeye nahyigu wuxuu tusiyaa fawr deg deg wuxuu tusiyaa takraar haddaba waxaan ka cabirayna qaacidadaas annahyu yaqtadii alfawr annahyu yaqtadii altakraar nahyigu wuxuu keenaa deg waa qaacidataas النhyu yqtadي alfawr والnahyu yaqtadي الtakraar labadaa qaacido wuxuu kaga duwan yahay nahyigu maxay amarkii buu kaga duwan yahay amarku waxaan soo nidhi almru laa yqtadي alfawr amarku degdeg ma keeno almru laa yqtadي takraar amarku celcelin ma keeno laakiin nahyigu wuu ka duwan yahayoo degdeg iyo takraar buu keenaya الnahyu yqtadي اlfawr والtakraar nahyigu wuxuu keenayaa degdeg iyo celcelin labadaba wuu keenaya oo maalan haddii wax lagaa reebo oo la dho waxa ha samaynin zinada ha samaynin ama khamriga ha cabin ama ribadii ha cunin ama dadka ha dulminin nusuustaa ku soo aroortay waxyaabaha muxaramaadka ah markay sa u soo degtayba nusuustaas waxa weye markiiba in lagu camalfalo w waa ay soo degta aayadda ahd ya ayuha aladiina amanu inama alhamr walmaysir walansaab walazlaam rijsu min camal shaytan fastanibu lacallakum tuflixuun markiiba asxaabtii waxay ka fahmeen nahyigan inuu yahay degdeg oo markiiba way joojiyeen khamrigay cabbi jireen oo waxay dhaheen intahayna intahayna ilahayo waan joojin waan fahal antum muntahuun baa la yidhi soma waxay dhaheen intahayna ilahayo waan ka reebtoona khamrigii khamrigii waxay ku qubeen jidadkii madiina fajarat biha sikaku lmadiina jidadkii madiina ayay markaa ku dareertay marka nahyigu wuxuu faa'idaynaya degdeg waaya dibdhig asagu ma leh takraar buu faa'idaynaya calaa sabiili dawaam qofkii waa inuu mar kasta uu shaygii muxaramkaa iska reebo inu ka tagaa maaya inuu hal mar un ka tagaa maaha mar walba waa ka tagaa maanta waa ka tagaa oo berri waa ka tagaa oo berri dambe waa ka tagaa oo ilaa ka dhimanayo ilahay kala kulmayo waa inuu xaaraantii ka fogaadaa waaya amarkii laakiin waxaan ma keenaya takraar amarkii haddaba iyo nahyigi maxay halku kala duwanaadeen maxaa keena kala duwanaadaan amarkana uuna keenin takraar nahyigana uu keeno takraar maxaa yeeley amarka waxaa lagaa dalbay un shaygii inaad samayso haddaad hal mar samayso xilkii uu dhacay haddaad mar samayso xilkii uu dhacay maalan xajiyaa la yidhi hal mar aan xajino xilkii xajku naga dhacay iyo wujuubkiisii kabir noqotay laakiin nahyiga waxaa lagaa reebay shaygan inaad ka fogaato xaaraantan inaad ka fogaatiin macaasidan waaya marka taa macnaheed waxaa weeye inaad calaa sabiili dawaam si joogta uga fogaato haddiise aad mar samayso wixii lagaa reebay de jabisay he nahyigii waad jabisay waad khilaaftay waad ku caasigarooda ilahi subxana wa tacaala hal mar haddii aad khilaafto amarka ilaahay caasi baad oo wixii ilaahay kaa reebay ayaad ku dhacday marka dembiilata waaya marka nahyiga iyo amarku saasay kula duwan yihiin haddaba nahyigu yastaqriqu jamiica alamaan amaanta oo idil wa jamiic alawqaat awqaadda oo idil buu maanshaynaya ilaa intaad ka dhimanayso inaad waxaan xaaraanta ka fogaato laakiin amarku sidaa ma aha midda kale iyo nahyiga waxay kala duwan amarku waa ficil ficilkana mashaqa ku jirta sooma wixii la timaado xoogaa mashaqa ku jirta laakiin nahyigu waa ka tegitaan ka waa wixii inaanan samaynin wixii inaanan samayn iska diiso ood qaado marka way fududahay inaad cala sabiili dawaam aad oga tagto lakin hadii ladhaha amarka calaa sabiili dawaam u samee marba fooda ka qaadan maantuna salaadan ku jir de mashaqa ahaan lahayd maanta inaad ku jirto ood salaadan ku jirto ama soon joogto aad ku jirto mashaqay ahaan laakiin nahyiga waad iskaga kartaa oo waxaad ka tegaysoon ha samaynin ba la yidhi ka naftaada shahawaadkeeda xakamee oo waxaa ha samaynin marka waa wax fudud oo la samayn karo oo laga reebtoomi kara wey waa haddaba saddexda qaacido ayaa inugu soo martay nahyiga qaacido kale afraadna insha allah tacala way imaan doontaa qaacidada koowaad waxaan idhaha nahyu yaqtadi taxriim ama nahyu litahriim xata yuslaf canhu biqariina qaacida labaadna waxaan idhaha nahyu yaqtadi alfawr qaacida saddexaadna waxaan idhaha nahyu yaqtadi altakraar dalaalatu nahyi nahyiga tusitaanka uu tusinayo cala alfasaadi fasaad uu tusinayo wixii inuu fasahaaday layska reebay haddii qofkii ula yimaado almanhiyu can wixii layska reebay ma yakuun inuu ahaado weeye cibaadatin cibaado aw mucaamalatin mucaamalo labada midu weye inuu cibaado noqdo inu mucaamalo noqdo faida kaana almanhiyu can wixii layska reebay hadduu yahay cibaadatin cibaado dalla nahyu nahyu wuxuu markaa tusinaya reebitaanka layska reebay calaa fasaadiha cibaadada inay fasahaaday wa sawaun fii dalika kaa waxaa u أنha nuhiya canha in laiska reebay cibaadadii licaynaha caynteeda laiskaga reebay ka salaati اxayd sida gabadhii xaydka qabtay salaadii ay tukanaysay wa siyaamiha iyo soonkeedii mise limrin amar laiskaga reebay qaaranaha cibaadadii la xidhiiday wa kaana laaziman u ahaa shay laazim u ah oo macnaha la socda had iyo jeer laha cibaadadii ka siyaami yowmi اlciidi sida maalinta ciidda oo la soom wa salaati nafli sida salaati nafli اmulaq salaaddii sunnaha ayadee mulaq ahayd oo la tukado wey fii awqaati اlkaraahati awqaaddii salaada la kahanayey wain kaana almanhiyu canhu wixii laiska reebay haduu yahay mucaamalatan mucaamalaha haduu yahay falahu arbacu xaalaatin afar xaaladood ayuu leeyahay aluulaa xaaladda koobaad waxaa weeye an yakuuna nahyigii inuu yahay raajican mid u noqonaya ilaa nafsi اlcaqdi caqdiga laftiisii inuu u noqonayo ka bayci اlxasaati sida qururaxa iibkiisi weye markii quruurax dee wax lagu kala iibsanayo waan tilmaami doonaa insha allah aaaliyatu suurada labaad ama xaaladda labaadina waxa wey an yakuuna nahyi nahyiga inuu yahay raajican mid u noqonaya ilaa amrin arin u noqonaya arinkaasoo daakhilan fi lmucaamalati mucaamaladii soo gelaya ilaa amrin amar uu noqonaya arrin daakhilan soo gelaya fi lmucaamalati mucaamaladii wa juzi lcaqdi iyo caqdiga qayb ka mid ah ka nahyi sida reebitaankii la iska reebay can beyci lmalaaqiixi urjiifta iibinteedii aaliuka saddexaad waxa wey an yakuuna nahyi inuu yahay liamrin arin awgi arrinkaasoo khaariji ka baxsan can caqdi heshiiskii ama waxaw mucaamaladii ka baxsan ilaa anahu hase yeeshee asagoo laazimun lahu wuxuu laazim u yahay waxaw caqdigii wadalikaasina ka nahyi reebitaankii laiska reeba weeye can bayci dirhamin in hal dirham lagu iibiyo bidirhamayn laba dirham wanahyu nahyigu fi hadihi suwar aaa saddexdan suuro yadul wuxuu tusinaya cala fasaadi fasaad buu tusinayaa alraabicatu xaaladda afraadi waxaa weeye an yakuuna nahyi nahyigu inuu ahaado khaarijan mid ka baxsan can ilcaqdi caqdigii mid ka baxsan aw ilmucaamalati ama mucaamaladii mid ka baxsan hayri laazimin lahu oon markaa laazim u ahayn waxaa weeye caqdiga ama mucaamalada wadalika kaasina waxa weye ka nahyi can ilbeyci iibkii oo laiska reeba waqta nidaa'i waqhtigii aadaanka liyowmi ljumcati maalinta jumcaha loo aadaamayey faina nahyigaasi raajicun wuxuu u noqonayaa ilaa khaarijin can mucaamalati mucaamaladii wax ka baxsan walcaqdi iyo caqdigii wax ka baxsan wahuwa arrinkaa ka baxsanna waxa weeye alkhawfu in laga cabsado cabsida laga cabsi qabo min tafwiiti اljumcati jumcadii qofkii inay dhaafto ama jumcadii uu tagsiiyo walaysa kaasina ma ahaanin lidaati اlbeyci nahyigaasi ma ahaan lidaati اlbeyci beyca lafahaantiisa liskama reebin wtafwiit اlcibaadati cibaadada oo la tagsiiyo ama laga tago amru muqaarinu lilbeyc waa arin la xidhiidha beyci ila anahu hase yeeshee asagoo hayru laazimin lahu bayci laazim oma aha oo ma laaimsano faqad tafuutu salaatu salaaddu waxay ku tegi kartaa bilbayci iibkii waqad tafuutu waxay ku tegi kartaa bighayrihi iibkii waxaan ahayn waqad yabiicu wuxuu ku fi ariiqi jidkii ila salaadi salaadda uu socday ayuu wax ku iibin karaa oo falaa tafuutu markaa maba tegayso salaaddii jumcadu mualif halkan wuxuu ku tilmaamayaa nahyigii dalaalada uu tusinayey cala alfasaad hal nahyu yadullu cala alfasaad am laa yadul nahyigii ma fasaad buu tusiyaa oo fasaad buu keenaa wixii laiska reebay inuu faasid yahay haddii qofkii uu sameeyo mise ma keeno taas wey maslada halkan ku tilmaamay waa masale khilaafi ah oo culammada usuuliyiintu isku khilaafeen culamo eh, diidday way jiraan oo qaba in nahyiga uusan fasaad tusinaynin laakiin jumhuur usuuliyiin usuuliyiintu waxay u badan yihiin in nahyiga uu fasaad keeno nahyiga inuu he fasaad inuu keeno laakiin tafsiil baa ku jira suu tilmaamay waxaa la kala qaadaya cibaadadii iyo he mucaamaladii haddaba wuxuu idhi wixii la iska reebay laba midun weeye inuu cibaado yahay inuu he mucaamalo yahay labadaa midun weye inuu cibaado yahay wax la iska reebay ama inuu yahay mucaamalo haddii uu la iska reebay cibaado yahay nahyigaa la iska reebay cibaadadaasi wuxuu tusinayaa fasaadi ilmanhiyi canhu cibaadada la iska reebay haddii la sameeyo he faasid ay noqonayso oo ay bureeyeyso oo aanay asaxaynin waxaa isku mid ah markaa nahyigaasi ha ku dhaco licayn اlcibaadati cibaadada caynteeda baa laska reebo lafteeda baa laska reebo nahyigu ha u noqdo caynta cibaadada oo cibaadada lafteedii baaba nahyigu ku dhacay oo reebay ama arrin ka baxsan cibaadadii oo markaa laazim u ah labada midku u noqdaba haddii cibaadada caynteeda lafteeda laska reebay oo nahyigu caynta ku dhacay markaa fasaad buu keenayaa tusaalihiisuna waxaa weeye sida gabadha xaydka qabtay oon laga reebay salaaddii inay he tukato waxaan shaki lahayn gabadha xaydka qabta inaysan salaaddii markaa ka asaxaynin haddii ay tukato ka asixi mayso maxaa yeele waxaaba laska reebay salaadda laftirkeedaaba laska reebay oo gabadhii waxaa la yidhi xaydka qabtay salaadda ha tukanin intaad xaydka qabto waaya soonkiina waa saasoo kale soonkii baa laga reebay haday salaada tukato ama ay soonto iyadoo xayd qabta salaadaas iyo soonkaas asixi maayaan waaya kaasi waxa waa nahyi ku dhacay licayn alcibaadati cibaada lafteedu ku dhacay salaada lafteeda laska reebay soonkii laftiisa laska reebay haddii laakiin nahyigu uu noqonayo arin cibaada laftirkeeda aan ahayn laakiin ka baxsan cibaadadii laakiin cibaadadii la xidhiidho ah, laazim u ah kaasina wuxuu keenayaa fasaadkii ayuu keenaya nahyiga annahyu yaqtadi اlfasaad miaalkiisa waxaa weeye maalinta ciidda ah ilaahay subxaana wa tacala uu inaga reebay inaan soonno haddaba qof hadduu soomo maalin ciid ah labadii ciiden ciidulfitr iyo ciid aladxiya soonkiisaasi waa baail u fiirso nahyigu wuxuu ku dhacay wakhti wakhti baa la iska reebay wakhtiga haddaba laazim buu u yahay cibaadadii oo cibaadadii iyo wakhtigii ma kala harayaan cibaadadii watiba ubaahantah watigii waa nahyi ku dhacay sooma marka limrin khaarijin can cibaadati laazimn waa arin cibaadadii ka baxsan lakin laazim u ah marka waxa weyaan cibaadadaasi way buraysaa waxaa la mid ah asalaat fi اlawqaati manhiy canha salaada la tukanayo oo wakhtiyadii laiska reebay salaada sunnadah ah weliba nafl mulaq waxa weeye bacda salaati subx iyo markay cadceedu soo baxayso iyo markay cadceedu bartamaha joogto iyo markay cadceedu sii dhacayso eh, bacd alcasr bacd alcasr shantii wakti dee awqaat manhiy canha hantii waqti ee la iska reebay salaadaha in la tukado haddii qof nafli mulaqa uu tukado sunno mulaqa ah, oo sabab aan lahayn nafligaasi wuu buraya hadduu maalan bacd salaad subx iska sunnaysto ama cadceeddoo soo baxaysa iska sunnaysto ama waxa weya cadceeddoo bartamaha joogta uu iska sunnaysto ama cadceeddii oo sii dhacaysa ama bacd alcasarba uu salaad sunnaha tukado salaadaasi waa baatil waxaa lehe nahyi ku soo arooro nabig alai slam naga reebay inaan awqaada tukanno waayahay Ehm, haddaba kaasina waxa weyaan waa amar laazim u ah cibaadadii oo ah wakhtigii ayuu nahyigu ku dhacay marka cibaadadii way buraysaa haddii lala yimaado kaasi waa cibaadadii haddii nahyigu uu yahay lilmucaamala waxaa la iska reebay waa mucaamalo cibaada ma ah kaa tafsiil baa soo gelaya ilaa afar xaaladood buu mualifku u qaybiyey xaaladda koobaad nahyigu wuxuu u noqonayaa ilaa nafsi alcaqd mucaamalada lafteed u laabanaya kaasi waa sida cibaadadii oo kaleo baail wey annahyu yaqtadi اfasaad nahyigu marka wuxuu keenaya fasaad sida maalan ka bayc اlxasaad wuxuu nagu mitaaliyay mualifku beeca yani xasaadka quruuraxa in wax lagu kala iibsado oo waa sida maalan wuxuu leeyahay idaa ramaytu hadi اxasaad ila hada thawb faqad bictuka haddaan quruuraxan ku soo tuuro maradaas marada waan kaa iibiyey marka walaka alkhiyaaru ila rami kaasi waa nabig ala slam uu reebay naha rasul sl can bayc alxasaat wa can bayc almunaabasati wa can bayc almunaabadat waa kii xadiiska saxiixayn ku sugna u ahaa haddaba beecani wuxuu waayey mid arkaantiis ka mid oo ah siiqadii iijaabkii iyo qabuulkii waa meesha ka maqan iijaabkii iyo qabuulkii ayaa meeshii ka maqan quruurxii tuuritaankiisi uu ka dhigay beec jacala aramya lilxasaati baycan quruurxii tuuriyadiina tuurayay ayuuba iib ka dhigay marka siiqadii dhannayd ee ruknigii uu ku dhisnaa beeca ayuu meesha ka saaray walidali nahyigaas wuxuu u laabanaya ilaa nafsi alcaqdi caqdigaasi waa caqdi baadila xaaladda labaad waxaa weeye nahyigii wuxuu u noqonayaa ilaa amrin daakhilin fi lmucaamala arrin mucaamaladii soo gelaya oo qayb ka ah sida annahyi can beyci almalaaqiix uurjiifti in layska iibiyo waaya hadda nabi alay slam wuu naga reebay yani naha rasul slam can bayci almalaaqiix uurjiifti inaan iibino wuu naga reebay uurjiifti waxa wey ilmaha uurka hooyadii ku jira inaad iibiso waa la iska reebay oo maxaa loo reebay waxaa loo reebay maxaa yeelay arin mucaamalada soo gelaya oo weliba qayb caqdiga ka mid ah ayaa meesha ka maqan oo waa maxay waa laba shardi ayaa meesha ka maqan shard اru'ya wa shard اlqudra cala اtasliim shayga la iibinaya waxaa shardi ah in la arko waxaana shardi ah in la dhiibi karo oo aad qudra cala tasliim marka qofka ku wareejin karto labadaana meeshan suuragal ma aha waxa weyaan neefka uur ku jira dee lama ogo wuxuu yahay waa majhuul jahaala ku jirta lamana arag isla markaa qofkii kuma wareejin kartid oo harar baa ku jira marka maadaama shuruuddii beeca qaar ka la waayey ayuu caqdigan wuxuu noqday caqdi hee baail ah. kana nahyiga wuxuu keenaya fasaad annahyi huna yaqtadii maada alfasaad nahyiga halkan wuxuu keenaya fasaad in uu buro haygii laska reebay hadii la sameeyo waaya arinka saddexaad ama xaaladda saddexaadi waxaa weeye nahyigii wuxuu u noqonayaa arin ka baxsan caqdiga uu ka baxsanya kan laakiin laazim uu yahay uu ka baxsanya laakiin laazim uu yahay sida annahyi can bayci dirham bidirhamayn in ah, dirham lagu iibiyo laba dirham in dirham laba dirham lagu iibiyo shilin laba shilin in lagu iibiyo taasi waa ribo waaya ribaduna waa xaaraan waad ogti nahyiga layska reebay ribada riba alfadli la yidhaahdo waxa weeyaan beeca suuradiisii iyo arkaantiisi iyo shuruuddiiso dhan way dhanta u firso shuruuddii beeca way idishahay bal u firso laakiin meesha maxaa yimid ziyaadaa timid ziyaadadana waa sifo u laazim ah mabiici maalan sooma ziyaado la socoto weya marka wuxuu noqonayaa liamrin khaarijin can alcaqdi caqdiga uu ka baxsan yahay arkaantiisinu ka baxsan yahay shuruuddiisinu ka baxsan yahay laakiin laazimin lahu laazim uu yahay ziyaadadan waxa weyaan dirhamkii lagu iibinaya labada dirham ziyadada la socota waxa weyaan laazim bay caqdi u noqotay walidaalika caqdigii dhanaa wuu buray caqdi ribowi ah ayuu noqday marka nahyigan halkan wuxuu keenaya maxay fasaad buu keenayaa tanna waa suurada saddexaad suurada afraad waxa weya nahyiga inuu noqonayo maxay inuu u noqonayo ilaa amrin khaarijin can alcaqdi arrin ka baxsan caqdigii ama mucaamaladii isla markaana laazim aan u ahayn wuuna ka baxsan yahay laazimna oo maaha waaya oo had iyo jeer lama socdo waa sida annahyi can ilbayci waqta nidaai jumuca markii loo aadaamo jimcaha in wax la kala iibsado nahyi baa ku soo aroray ya ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min ywmi اljumcati fascw ila dikr اllahi wadaru lbayc ilahi wuxuu hi hadii jumcadii loo aadaamo waxa weeyaan beeca iska daayo salaadii qabta waayahay haddaba nahyigani liiska reebay beeca laysa lidaati lbeyc beeca laftirkiisa nahyi kuma dhicin oo beeca ilahay baa noo xalaaleeyey wa axala allahu lbeyc beecana shuruurtiisi u dhantay arkaantiisi u dhantay waxaba yaraatee beecan ku jaban ma jiro waa beec xalaal ah laakiin maxaa laiska reebay nahyigani wuxuu ku dhacayaa haddaba amar ka baxsan beeca oo ah in laga cabsanayo waxa weeye salaadda jumcada qofka inay kaga tagto marka siayn salaad jumcada uga tegin maadaamaba aadaankii dambe la aadaamin aya waa bayca jooji oo salaadii aad bayca halaashaa jooji oo salaada jumcada aad marka nahyigan wuxuu ku dhacayaa arin ka baxsan beeca oo ah salaada jumcadoo la ilaalinayo salada jumcada way ka baxsanta beecide hayra laazima haddana laazima ma aha yani u fiirso hayra laazim marka u leey wax weyaan yani arrinkaasi laazim uma aha tegitaanka jumcada laga tegayo laazim uma aha beeca waxaa dhici karta qofkii asagoo wax iibsaday haddana salaad jimca inuu haleelo way dhici kartaa maalan asagoo jimcadii u sii socda inay qof wax kala iibsadaan dariiqa wax ku kala iibsadaan way dhici kartaa markii aadaankii dhacay kadib intii la aadaamay kadib asagoo qof kale isla socdaa fii dariiqii waxbuu kusii hadduu ku iibsado dee waxaa weeye jimcadiina wuu haleelay iibkiina wuu sameeyey laakiin nahyigaasi haddana waa yaktadi taxriim xaaraamnimuu keenaya laakiin fasaad ma keenayo nahyigaasi wuxuu keenayaa taxriim waa xaaraan beecaas inuu sameeye waa xaaraan qofkii si kastaba laakiin ma keenayo maxay fasaad ma keenayo haddaba saddexdii suura hore nahiga wuxuu keenaya maxay taxriim iyo fasaad suuradan dambena wuxuu keenayaa taxriim laakiin fasaad ma keenayo annahyu huna laa yaqtadii alfasaad fasaad ma keenayo qofkii haddii uu wax iibsado bacda nidaa'i iljumca markii aadaanka dambe ee jumcada la aadaamay beyciisii wuu asaxaya lakiin wuu dambaabaya wuu dambaabaya marka lagu leeyahay hayr laazimi waa saa macnaheedu waxa weeye in qofkan haddii uu markaa e, cibaadadan ka tegitaankeeda uu ka tegay jimcada waa arin beyci la xidhiira laakiin laazim uma aha maxaa yeele salaaddii qofkii waxa laga yaba inay kaga tagto beyci waxaa laga yaba inaysan kaga tegin waxaa laga yaaba asagoo usii socda salaaddii inuu wax iibsado ayaa dhici kartaa haddaba waa shay ka baxsan waxa weeyaan beyci ayuu nahyigu ku dhacaya isla markaana laazim aan u ahayn walidalika ma keenaya fasaad ee wuxuu keenaya taxriim keli ah wuxuu hi dalaalatu nahyi nahyiga tusitaanku tusinaya cala alfasaadi fasaad almanhiyu canhu wixii la iska reebay laba midu weeye ima an yakuun inuu ahaado cibaadatan cibaada oo mase mucaamalatan mucaamalo inuu ahaado faida kaana almanhiyu canhu wixii la iska reebay haduu yahay cibaadatan cibaada dalla wuxuu tusinaya nahyigu reebitaanka la iska reebay cala fasaadiha cibaada inay fasaadayso wa sawaabun fi dalika waxaa isku mid ah arrinka iskugu mid ah nuhya canha in la iskaga reebay canhaa cibaadadii caynaa caynteeda laskaga reebay oo caynteedu nahyi ku dhacay ka salaat alxayd sida gabadha xaydka qabtay salaada ay tukanaysay wa siyaamiha soonkeedii amise liamrin arrin awgii nahyigu u yimid arrinkaasoo qaaranaha cibaadadii la xidhiidhay wa kaana laaziman laha mid laazimahna u ahaa oo markaa laazimayey cibaadadii oo had ya jeer cibaadadii ku ladna on ka hadhayn ka siyaami ywm ciidi sida maalinta ciidoo la sooma wey wa salaat nafli salaadii sunnada ahayd almulaqi ee la ilaaqi laga sii daayey sabab iyo waxaa weeye wakhtiba laga sii daayey fii awqaati alkaraahati awqaadii karaahada oo la tukado salaadaas mutlaqa ah ama sunaha muطlaqa wain kaana manhiy canhu wx laska reeba haduu yahay mucaamalatan mucaamala haduu yahay falow arbacu xaalaatan afar xaaladood ayuu leeyahay alula xaaladda koobaadi waxa wey an yakuuna nahyi nahyiga inuu yahay raajica midu noqonaya ilaa nafsi alcaqdi mucaamalada laftirkeeda ka beyci alxasaati sida qururaha iibkiisi ataniyata labaadna waxa weyaan an yakuuna nahyi nahyiga inuu ahaado raajican midu noqonaya ilaa amrin arin daakhilin soo gelaya fi lmucaamalati mucaamaladii wa juz'i alcaqdi iyo heshiiskii qayb ka mida ah u yahay ka nahyi sida reebitaankii laiska reebay can bayc malaaqiix urshiifti in la iibiyo aaalia saddexaad waxa wya an yakuna nahyi reebitaanka inuu yahy liamrin arrin arrinkaasoo khaarijan can alcaqdi caqdigii ka baxsan ila annahu hase yeeshee asagu laazimun lahu wuxuu laazim u yahay caqdigii ayuu markaa laazim u yahay oo uusan ka harayn wadalikaasina ka nahyi reebitaanki laiska reebay weeye can bayci darhamin in hal darham lagu iibiyo bidarhamayni laba darham wanahyu fii hadihi suwari alaaata nahyiga saddexdan suuradood soo galay yadul wuxuu tusinaya cala alfasaadi fasaad buu tusinaya in wixii laiska reebay uu markaa faasidii hadduu qofkii la yimaado الرابعة xaaladda afraad waxa wey an yakuna nahyi nahyigu inuu yahay khaarijan mid ka baxsan can alcaqdi heshiiskii aw almucaamalati ama mucaamaladii hayra laazimin lahu markaa aan laazimaynin oo laazim aanu ahayn wadalika kaasina ka nahyi reebitaankii la iska reebay weeye can albeyci iibkii waqta nidaa'i waqtigii aadaanku dhacayay liyowmi اljumcati maalintii jumcaha faina nahyi maxaa yeele reebitaankii la iska reebay iibkaas raajicun wuxuu u noqonaya ilaa khaarijin wax ka baxsan can almucaamalati mucaamaladii waalcaqdi iyo heshiiskii wahuwa asaguna alkhawfu in laga cabsi qabo weeye min tafwiiti اljumcati jumcada inay tagto walaysa kaasina ma ahaan lidaat اlbayci iibka daatadiisa oma dhicin watafwiit اlcibaadati cibaadada la tegsiiyana amrun arin weeye muqaarin oo la xidhiira lilbayci bayci ila anahu hase yeeshe asagoo hayru laazimin mid laazim u ah ma aha waxa weeye iibkii faqad tafuutu salaad salaad way ba tegi kartaa bilbayci iibin bay ku tegi kartaa waqad tafuutu way ku tegi kartaa biayrihi waxaan iibin ahayn waqad yabiicu wuxuu ku iibin karaa fi dariiqi jidka dhexdiisa ila salaa salaada uu si socdo falaa tafuutu markaa maba tegaysa salaadii laba arrimood baan halkan baraarujinaynaa mid arrinka koowaad waxaa weeye nahyiga marka luu leeyahay wuxuu keenayaa fasaad hadduu cibaado yahayna waxa weeye macnaheedu cibaadadii qofkii inaysan ka dhicin oo dimadiisi weli ay ku mashquulsan tahay cibaadadii oo laga rabo cibaadadii la yimaado haddii salaadda ay burto waa inuu salaadii hee soo qalayaa maala qofkii wuxuu tukaday salaad bilaa weyse oo kale markaa waxa wey salaadii qofkii kama dhicin waxa wey salaadii inuu soo qalayaa looga baahan yahay haddii uu mucaamalo yahayna waxa weeye nahyiga marka wuxuu faa'idaynayaa cadam almilk wa cadam alxil waxaan inuusan qofkii xalaal u noqonin iyo inuusan qofkii milkinin hadduu iibaha maalan shaygii uu ku iibsaday ribada dee markaa ma milkiin milkiisa mama soo gelinba xalaalna uma ah hayguu ka iibsaday baycii iska reebay xalaal oo ma ah waad fahamtay marka waa inuu shaygii celiya hadduu guur aha maalan waxa iska reebay laa nikaaxa ilaa biweliyi buu nabig alai slam yidhi guur ahaa guurkaasi waxaa weeye bilaa weliga ah maba asixinba gabadhii xalaal uguma noqonayso waa in lagu soo celiyaa ama meherkii lagu soo celiya wahaakada marka nahyigu saas u faa'idaynaya arrinka labaad ee inaan baraarujiyo qaacidadan siiqadeedu markii aan soo ururin waxay noqonaysaa annahyu yaqtadi alfasaad إلا إذا كان لأمر خارج عن المنهي عنه غير لازم له النهي يقتضي الفساد النهي وxuu keenaya فساد النهي يقتضي الفساد إلا إذا كان لأمر خارج عنه غير لازم له نهي wuxuu keenaya فساد إلا inuu نهي u noqonayo mooyaane arin markaa he ka baxsan shaygii la iska reebay laazimna aan u ahayn oo markaa aan had iyo jeer la soconin markaas fasaad ma keenayo laakiin haddii uu laabanayo licayn ilmanhiyi canhu shay laska reebay cayntiisi ama shay laazim ah marka wuxuu keenayaa fasaad annahu yaqtadi fasaad ila ida kana liamrin kharijin can ilmanhiyi canhu hayri laazimin lahu wallahu tacala aclam wsala allah wslm cala nabiyina mxamed walxamdu lilahi rab اlcalamin